أسألة الرأي سانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع وشمس الضحى كشمس في الطفل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم qaala almualifu raximah allahu tacaala uriidu bastataka fanastaciinu biha calaa qadaa'i xuquuqin lilculaa qibali wadaaru yackisu amali wayuqnicuuni min alghaniimati bacda alkadibi laqabali wadi shitaatin kasatri rumxi muctaqali bimidlihi hayrahaye min walaa wakali cululbaga haddii muruljidi qaad muuzijaad bishiddati bazimin huriqatol ghazali taradtu saar xalgaraaca wurdi muuqlati walaylu aqrasawaama nawme beela muuqale warakbu midlun calalakwari min daribin saxin waakhara min khamri ilkaraamiri faqultu adcuuka liljula litansurani wa anta takhdulnii bilxadiidi ljalali tanaamu cani wa can inajmi zaahiratun watastaxilu wasabqu leyli lam yaxuli wal tuciinu calaa hayin hamamtu bihi walhayu yaa juruuxyanan cani lfashali inii uriidu duruuqa alxayimiin idomin waqad xamaahu rumaatun min bani tucali yaxmuuna bilbidi wasumri lidaani bihi suda alghadaa xumra alxalyi waalxulali waayahay waayahay waayahay waayahay darsigeennii labaad iyo kitaabkeennii laamiyatul cajam lituqraa'i qaala raximahu llahu tacaala uriidu bastataka fanastaciinu biha calaa qadaa'i xuquuqin lilculaa wadaaru yaankisu hamali wayuqnicuni min alkhaniimati bacda alkadibi ilqafali uriidu waxaan doonayaa bastataka fin gacan fidin iyo gargaar baan doonayaa astaciinu aanu kaalmaysto bihaa iyada calaa qadaa'i xuquuqi xuquuqdayda gudashadeeda aan u kaalmaysto yacnii calaa qadaa'i xuquuqi calaa qadaa'i xuquuqin dheh laba hoostiga de markaas marka hadalku ma dhammaystirmaya haddaad laba hoosti geg ku siisid uriidu waxaan doonayaa bastata kafin gacan fidinteediiyo gargaariyo gacan qabashaan u baahnaa kafigaasoo astaciinu bastadaasoo astaciinu aanu kaalmaysta bihaa bastada calaa qadaa'i xuquuqin xuquuq gudashadeed gudashada dusheeda xuquuqdaasoo lilculaa sarraynta u sugnaatay wey xuquuqdaa la gudanayoo qibalihii xaggayga ka soo fushay xaggayga ka ahad inaan wax bixiyaan rabaa idhadanow xuquuq badan baa laygu leeyahay masaakiintaas lisaa'il walmaxruum sadaqaad badan walyad alculyaa khayru min alyadi sufla soo ma ahayn gacanta sarraysaan rabaa inaan noqdo marka iga daaya buui ciyaarta wax ii dhiib maxaad leediin wadaaru zaman anu saasaan doonayaa buy wadaaru zamankiina yackisu aamaalii wadaaru zamankiina yackisu wuxuu dabarogayaa aamaalii hididiiladayda ayuu dabarogayaa wy wa yuqnicunii wuxuu igu qancinayaa min alghaniimati guusha xaggeeda bilqafali inaan lafahayga oo qalalan laabto bacdalkaddi dhib ka bacdi zamankuna muxuu leeyahay buuhi war haysdaalinin aayar lafahaagoo nabad qaba la laabo waxba wax guula ood gaadhaysid iyo wax ilaahay abuurtay oo kuu hirgeli ma jire soco jin iyo jaaniyo jabalo juush ka dhace marka waxa weeye laba eray laba kalmadoodoo cajiiba wuxuu yidhi waraadda anu waxaan doonayaa intay iska buuxaan inaan wax saa u sadaqeeyo biilka bixiyo sadaqada bixiyo wasiirkaaheekh noo balaayaha ku dhacda zamanklaa tusibu ha caayina ya laanna rabu dahri huwa walow ansaba dahru fii xukmihi lamaa malaka alxukma lan naqiisa anima laga sheegay waa daaru zamankeena uriidu waxaan doonayaa basada kafin gacan fidinteed baan doonayaa yacnii gacantaasoo astaciinu aanu kaalmaysta biha iyada calaa qadaa'i xuquuqin lilculaa u sugnaatay qibale xaggii kasoo fushay wadaaru zamankeena yackisu waa dabagedan aamaalihi didilada yuqnicuna waxay uga qancuna mar walba iisha dhagtay afkiisa rabni alkhisaalu almaxmuudatu jamcu calyaa baa la yidhahdaayo alculaa walyadu alculyaa khayru min alyadi suflaa soo maha gacan waxbixinta baan rabaa inaan waxbixiyo wadaaru zamankeena yackasu aamaali wayuqnicuuna wuxuu gu qancinaya min alhaniimati haniimada xaggeeda bilqafali inaan iska laabto waray hasdaalin iska laabo iska daa arujuuc arujuuc mina safar baa qafalka la yidhahdaaye yacnii wuxuu rabaa inaanan isdaalin waxba ku hirgeli mahaye wax guulood gaadhina ma lehe buu ilahay buuri bacdal kadib marka goorma kolka horeena hawsha gelin kolka horeena ha u sheeggelin ii sheegi maayo markaan daalo oon jabo oon rafaado bacda alkad unbuu idhihi buu idhi hee niyahow haa fatu wuxuu idhi maarti eh, eh, eh, waxba heli maysa iskale laa tajisay buu waa daaro yacks waduu shidaadin ka sadri rumxi muctaqali bimidlihi hayra hayaamin walaa wakili حلو البكاء تمر الجد قد مزجت بجدة البأس منه رغة لغزالي رغة رقة لغزالي يا يا آددددد وياي wadii shida wadii shadaadin mid joog iyo qoton iyo qiimo iyo quruxu saaxiiba badaa kaasoo ka sadri rumxi ka midli sadri rumxi waranka laabtiisoo kaleeta ama waranka yacnihii oo kaleeta kaasoo muctaaqaalin muctaaqaalin asaga dhanba ee geedagashaday geedagashaday jeeni qaarsaday bimidlihi mid asagoo kaleeta ah oo rumxi ah asaga waxaa lagu tashbiihiyey waran aad loo qoro loo qurxiyey haddana wuxuu geedagashado halkaa bowdyadaaa saartay wiilkaan baqaynin baa la yidhahdaa koobshaa u u cabaya markaasuu halkaa saaranaya baasha qorigas halkama saarta warankiiba halkaa saara haddaa iswaajsaantu u qaado umbasaa kuugu tuura halmar kaasoo khayra hayaabin fulay aan ahayn walaa wakilin mid daciif ahoo wax mataro ahoo laga roonaana aan ahayn xulwil fukaahati kaftankiisi iyo sheekadiisuna ay aad u macaan tahay muril runtiisuna ay khadhaadhahoo maalintaad wax iskaga hor timaadaan foodda unbaad iskasa kala bixi maysaan hee qad muzijat la barxay riqatulghazali haasaawaha jileeciisa iyo macaankiisa bishiddati alba'si dagaal dagaalka darnaanshihiisa loogu barxay markuu sheekaynaya waxaa is leedahay waa nin saalan oo miskiin oo riqatulghazali oo iska haasaawo cawadu kuu sheekayn haddana bishiddati alba'si dagaalka markii la gala waa lambar wan ninka sifooyinka iska leh oo noocaasa hee weli hadalka ma dhammaanin iga sug anaa kuu dhammayna daradtu intaan ka eriyey badana sarxal karaa hurdada foofkeeda can wirdi muqlati ilyaradiisa ilyaradaa makaanu aroorkeeda makaanu aroorka xaggiisa walxaal alleylu habeenku aqraa uu booriyey sawaama nawmi hurdada makaanu foofkeeda bilmuqali indhihiisa ay ku soo cashirisay aqraa uu booriyey sawaama nawmi hurdada soo cashirinteeda bilmuqali indhihiisa uu ku soo cashiriyey warakbu safarkiina miilun ay kala leexleexdeen yacnii maaragtay ay kala daateen cala al akwaari kooraha dushiisa ay ku kala daateen min arabin min arabin min ajli aribin min aribin min ajli aribin yacnii mirqaan dartii saaxin mid fayow iyo wa aakhara mid kaloo hee tamilin asaga dhanba sarkhaamay min khamri lkaraa yacnii maaragtay khamrida yacnii sarkhaankeeda iyo saaqeeda khamrida saaqeeda markaa yani maaragtay ku sarqaamo isaga dhanba markaa aad iyo aad faqultu aan markaa ilaawi wuxuu leeyahay nin joog iyo qoton iyo qiimo iyo quruxu saxba darana kaasoo markaasaa u fiirisid waxaad moodiba sadri rumxi oo kaleetaad moodisa sida u toosan yahay iyo qaabka iyo joogka ninkaasi wuxuu jeeni qaarsan yahay ama geedagashan yahay ama dhabta ku haystaa ama uu gacantaba ku haystaaba muctaqilka waa markuu laakiin halkaa u saaran yaho geedagashado wey oo jeenaaasan yahy waran asaga u eg shulayna ma aha laga roonana maaha wakilku waa laga roona laga roone maskadilaa haweenka maarta waraa maskadila haween dhex jiraa waa maskadile ninkaasi waa nin sheeka macaan sidoo kaleetana hadduu waxdan dhex maro waa nin camal xunoo cadho xunoo qallabsan wey xagga kalena riqatul waxaa loogu barxay yacni maaragtay geesinimo iyo darnaanta dagaalka la marwan wey waa alfarajul ninkaa muxuu leeya markaa ninkaa wuxuu yidhi asagaa marka isamaanaya ninka noocaasa maxaan ku sameeyaa buui hurdadaanba ka kaxeeya saan ugu sheekaynayo inuu hasaawan ee uu qosle ee u fikre hurdaba u iska ilaa buui markuu indhaha saa isugu qabanayaba sheeko horlaan u bilaabay markaasuu indhaha kala qaaday haye ii wad taana iigu dar taana iigu dar safarkii nala socday markaan asaga u sheekaynayo kooraha dushiisa ay gunduruxsanayaan buui madaxa ku ay gunduruxsanayaan haa sida abu zayd oo kale wuxuu yidhi min darib eh, daribkawahl can aalati lahwin aad araabaad sooma hayn adarabka waxa weeye hurdo hurda haysa gondaruxsi kambarhuursi baa laydha kambarhuursi <laughs> saaxin mid fayowye waa aakhara mid kaloo hamilin asna kuwa waxaa ku jira marka labadanni waxaa isku jira mid fayow iyo mid yidhi hurdada say kaaga tagta bal khamri cabow sii sirqaamayba ama sidii qolyo khamri cabe qaarkood qaar way roon yihiinoo markaasaa u qaarna khamri nin cabay sidiiba kooraha ka dulayaaba uu sarqaamayba gebigiiso dhan markaa cajab alcajaa'ib wabishadaatin ka sidri rumxi muctaqalin bimilihi hayri hayaabin wadii shadaadin mid qoton iyo joog iyo kala baxsanaan iyo habsanaan habsame baa la yidha habsame u saaxiiba badana ninkaasoo boqol kala baxa kaasoo ka sadri rumxi ka mili sadri rumxi waranka xabadkiisoo kaleeta ama warankoo kaleeta ah waranka laabtiisoo kaleta muctaqalin haddana jeeni qaarsay bimilihi waran asagoo kaleta u eg hayri hayaamin fulaymaha walaa wakilin nin laga roonaahoo eberana ma xulwi lfukaahati sheekadiisu ay macaan tahay mura aljiddi runtiisuna ay qadhaadhah kolka hore waa fiican yahay laakiin marka u dambaysa haddii dee laga badbadiyo in alla intuu ficnaa cagsi ama asqabataan haa ama asqabataan qad musijat la barxay bishiddati alba'si dagaalka darnaanshihiisa minhu xaggiisa riqat alghazali sheeka macaani ayaa loogu barxay buuri daradtu intaan ka caydhiya badana sarxal karaa hurdada foofkeeda can wirdi muqlatii elyaradiisa elyarada makaano aroorkeeda markaa aan ka kaxiyey hurdada ay ku soo aroortay dheh walxaal alleylu habeenkiina aqra uu booriyey sawaama nawmi yacnihii hurdada foofitaankeediiyo lulmada lulmada yani foofitaankeeda bilmuqali indhihiisa uu kusoo cashriyey hurdo dhan baa indhihiisa isugu timid wuu gunduruxsanaya waarakbu safarkiina miilun ay ka daateen calal akwaari kooraha min alibin sida iyagoo marqaamay oo kaleeto laga daadiyey oo saa u leqleganaya korba dhinac u gunduruxsanaya saaxin mid fayow iyo wa aakhara mid kaloo familin sarqaamay min khamri lkaraa khamriga saaqitaankeeda oo kale markaa ku sarqaamay faqultu waxaan idhi buui ninkaa saaxiibkay ah adcuuka ma kuu yeedhayaa niyahu dhagaha adag liljulla arrintii ka badnayd litansurani sidii u gargaartid walxaal anta adiguna takduulinii aad fi filxaaditi dhacdadii alkhalali ee yaraantaaljalali ee yaraanta badnayd ee yaraydba tanaamu waad seexan canii xaggayga wa caynu najmi saahiratun wa caynu najmi xidiguhuna ama xidigaha ishooduna saahiratun ay soo jeedaan watastaxiilu waa dhar furanaysaa walxaal sabqu leyli habeenka midabkiisuna lam yaxulli uusan dhar furanin habeenka dhar furashadiisa maxaa lagu qiyaasi karaa habeenku markuu isqaawiyo waa markuu hee yuuliju leyla fi nahaara wa yuuliju nahaara fi leyli wey wuxuu yidhi niyo horta nin xun baa tahay maalin walba waa kuu yeedhaa buuhi liljulla arrinta weyna ka badan baa kugu yeedhaa buui alamru baa la yidhaahdaa yaa walxaqiirana waxaa la yidhahdaa jalal oo maalinta dhaweyta maxayna soo yidhi jalal waftakir fii muntaha xusni aladii anta tahwaahu tajid amran jalal oo jalalka ma yaraaba muxuu weyna bu fasira tajid waad heli amran jalal arrin weyn marka labada waa lagu fasira alamru alcadiimna waa loo adeegsadaa saa u fahan intaa maka fahamtidii alamru alxaqiirna waa loo adeegsadaa jalal iyo jalal waad iska markaan hawlaha yar kuu dirsadana garabkayga baad ka bixi buuri taweyn anigana haddee nin tayar kaaga baxay taweyn maad isku halayn kartaa maya marka wuxuu yidhi tii yaraydna waad iga baxaysaa tii weynaydna waan kuu kaalmaysanay artaas isu qabanaysaa tanaamu canii buur ama cayni tanaamu caynaya mise tanaamu canii canii waad iga seexan buuri walaalow hurdaad iga qooran wa caynu najmi habeenkiina maba waagii ma baryin wa caynu najmi saahiratun waagii ma oo xidigii waa kuga muuqda wa tastaxiil waad dhar furan buui waad iska seexan walxaal sabqu leyli lam yaxuli habeenka hee habeenka uusan dhar furanin faqultu waxaan leeyahay buuhi adcuuka waan kuu yeedhayaa liljulla baan kugu yeedhayaa litansuranii si aad igu gargaartid walxaal anta adigu takdulini aad garabkayga ka baxaysid fi lxaadii ljalali arrimaha yaryarkaoo dhanna aad garabkayga ka baxaysid tanaamu waad saxan canii xaggayga waa caynu najmi sahiradun watastaxiilu waadi yani waad iska dhar furan buuhi walxaali sabiqu leyli habeenka midabkiisuna sibqatuyani maaragtay lam yaxuli rinjige waa rinji wey rinji wey sabqa aa waad iska seexan budniyo aa maqribku seexan fahal tuciinu calaa gayin hamaamtu bihi walgayu yaajuru axyaanan can inii uriidu uruuqa alxayi min idamin waqad xamooku ramaatun min baniidu cali ya iska dhe haye fahalee baan ku lehay buui waata hadda markuu hawshan uu rabaa war waatana kaal ila dulniyo kaal ila dul fahalle tuciinu ma igu kaalmaynaysaa calaa hayin dulmi iyo doqonnimo iyo iyo lumitaan hamamtu aan ku hamiyey bihii hayiga asaga walhayu hayigu yasjuru wuxuu manciyaa axyaanan cani ilfashali filaynimadu fashilkuba meesha ka saaraa mararka qaar haddaa iska doqmowdidba oo iska dhiiratidba dhiiranaantu mararka qaar doqonnimada fashilkay meesha ka saartaa innii anigu uriidu waxaan doonayaa duruuqa alxayi xaafada iyo reeriya jifooyin inaan ku duulan ku guureeyo oo min jifooyinka iyo xayigaasoo min idamin idam meesha la yidhahdo ku sugan bu idamka waa jabalun biardi lmadiinati madiinatulmunawara ma taqaanaa buuraheeda buur ka mid ah waxa la idam walxaal qad xaqiiqe xamaahu uu ilaaliya reerka asaga rumaatun niman ganayaalaho min bani ucal reer bani ucal ah bani ucalka aan soo marna soo garan maysaan ee uu noo sheegi jiray wadaadkii ahaa laamiyat ibnu wardi iska lahaa ee lahaa waran baan kugu dhufan reer bani ucal xaggooda ka ahaa kiibuu asna soo qaatanimankaa reer bani ucala ah waa reer ayi wey ayi ayi nimanka la dhihi jiray wey wuxuu yidhi niyaw dhegayso hal niyo waxaan rabaa buuhi arrin doqonnimo oon ku fikiray oon ku hamiyey inaad ii raacid buuhi doqonnimada qaarkeedna mararka qaar fashilkay badbaadisaa buuri sidoo kale waxaan doonayaa buui arrintan kuu caddayne uriidu duruuqa alxayi min idamin ida meesha la yidhahdo dad joogaan rabaa bui inaan ku duullo waqad xamaahu rumaatun min bani ucal reer bani ucal niman la yidhaahdo oo rumaada baana ilaaliye ku talagal dagaal baynu gelaynaa ama waynu dhiman ama waa layna layn war may maqlaysaa foodaynu isgelin ama meel baa layna saari yaa ama hee ama inagaa layna jebin wey walaa tanaazacuu fatafshal weligaa qur-aanka soomada ku arki jiray walow araakahum lakaiiran lafashiltum soomahayn fahalee tuciinu ma kaalmaynaysaa calaa kayin doqonnimo dusheed may u kaalmaynaysaa doqonnimadaasoo hamamtu aan ku hamiyey bihi doqonnimada walghayu doqonnimada iyo lumitaanka mararka qaar wax lawuxuun layskaga maaragta layska ahda uun meelaan habboonayn yasjiru wuxuu horaraa oo ka hortagaa weeye axyaanan can ilfashali innii anigu uriidu waxaan doonayaa turuuqa alxayi min idamin meesha la yidhahda walxaal qad xamaahu ilaaliye reerka xayiga idam ku sugan rumaatun ganayaal iyo shishyaal shishyahaniin shishyahaniin iyo ganato khatar ah oo min banii tucal ka ahaatay tafsiiru lilghayi waxaa la yidhahdaa alladii hama bihi wey waa midka asaga dhanba yani maxaan ku dhahaa hama bilghabaa'ati wey doqonnimada arrinta aan fiicnayn midka hamiyey baa la yidhaha markaa iyadaha wey yaxmuuna bilbayda wasumri lidaani bihi suhd alghadaa'iri suhd alghadaa'iri xumra alxaliyi waalxulaliya سود الغداء حمر الحلية وانا حلالية <laughs> اسكا قررت كقول غليا قرانك لو مقايب ويا انتو قوي قف قمر لا قيمة جامنا يو amuse qallaysa u yahay amu qararaaday aan iskaga qutubo haatan way igu qodayeene ju ju ju ju ju ju bay ugu dhaheen buri ju markaasaa u dhahay artig mogta an iskaga qutoobo haatan way igu qodayaan dhowr qodobaan un kaana waada qixin qurqurkaad duuleed xubin intaan sidii qurar fago mideedyaan qadaba intaan laba usi qaybsho qabya tiri dafalladu sideed way u qalantaaye quduxsiga guuguulihiyo qudada dhowdhowlay qudhac fuusha guumaysta iyo qaar kaloo jiraba shimbiraha badh qudaar labaad qumay ku sheegtaane wuxuu qaalibkooduna goor qabanaaye allah alla u naxariisto yaxmuuna way ilaalinayaan rumaadda la soo sheegay reerkaa reer idam degan ee reer bani maxay ah alxayiga ah ee ree bani tucal ah ee tayi ah nimanka ilaalinayuu sii sifaynaya yaxmuuna way ilaalinayaan bisayfi sayfti bay ku ilaalinayan sayfti albayd ee caddayd iyo wasumri warankii warankii allidaani ee jilicsanaa bihimaagaba maagaba suud alghadaa'iri haa naashiyatun gabdho gabdhahaasoo suud alghadaa'iri dafaa'irtooda iyo halabtooda iyo timahoodu ay labada garbood barhtankooda joogaan timahaasoo weliba hee madmadow ha xumra alxalyi dahabkay qabaanna uu guduudan yahay walxulali dharka ay qabaan iyo isku joogay qabaanaya ay qabaanna way guduudan yihiin wey sifooyin buu ka bixinaya wuxuu kuleeyahay leeyahay nimankaasi waxay ilaalinayaan reerkaasay ilaalinayaan wuxuu rabaa hadagman arrinta dagaal baynu qaadaynaa dagaalkana waa kuu sharxayaa meesha waxa jooga iyo ciidanka jooga wuxuu yidhi horta laba nooc bay ku ilaalinayaanoo sumra lidaan sumra lidaan waxaa la yidhahda waa waranka noociisa jilicsan wey khaysuraan ma soo marnay ha ana ana kal khaysuuri soo ma lahayn wadaadka sidoo kale u jeeda marka yadhaw marka wuxuu hi warmo leecleecoon jabin ayay haystaan sidoo kale seefo cadcad bay haystaan bu asuyuuf albiid waa maxay waa jamcu suyuuf wey yaxmuuna bilbiid ay bisuyuuf wasumri allidaan bihi suud alkhadaa'iri nisaa un dumar weeye dumarkaasoo lahunna ay u sugnaatay taasadahasaa hadda iska jir lahunna suud alkhadaa'iri xumra alxalyi waalxulalide weliba waxay leeyihiin timo waaweyn oo labada dafaa'ir baa la yidhaahdaa ya labadaa garab bay u joogtaa waa tima dhaadheeri tima midmidow oo dhaadheer oo tidcan oo waaweyn bay leeyihin xumr alxaliyi xaliyiga maxaan sheegnay dahab guduudanna way qabaan ama waxyaalaha jinjimaha iyo khaljaanka iyo khalkhaluudka khalamkhalamta iyo khamkhamta iyo waxay qabaan o dhan waa guduud sidoo kale waa maxay xulal dhar guduudanna way qabaan jinjimo guduudanna way qabaan wax walba guduudan bay markaa qabaan wey fasir ina keen binaa inaga fii dimaamin leyli muctasiban banabactoodebe tadina ilaal xilaali alxibu xiidul cida walcusdu raabidadun xawla alginaasi laha qabu min alasaani naumuna shiyatan biljizci qaad suuqiyad nidaanuhaa bimiyaahi lgunji waalkaxali mustafcil facil mustafcil facil baan arinaya ya fasir inakem fasir dhaqaaq binaa inaga inakem buuhi fii dimaami leyli fii dimmati leyli habeenka mugdigiisa bahiimi lamyaliyi daci lmaqaadiiru tajrii fii caynatiha walaa tabiitan ilaa qaaliya lbaali maa bayna kamdati cayni waintibaahatiha yugayiru lahu min xaalin axad muctasiban xaalaannahay kuwa qarda jeexaya fa nafxatu tiibi uduga iyo kasoo burqanaya buuhi gabdhahaas horta reeraha wuxuu yidhi fasir binaa waa adiga leh fii dimaami leyli muctasifan buuhi mugta fasir binaa ay nakeen fii dimaami leyli habeenka mugdigiisa ay ay fii dimati leyl habeenka intay jaantu yar tahay oo mugdi yahay waagu baryin adduunka socodku yaryahay ina dhaqaaji muctasifan xaalaannahay kuwa qarda jeexaya ma walastu bimixyaari dalami ida ntaxaad huda lhawjal ilcisifi yahmaa u hawjalu iska xifdi edabka xifdi waxaan yarkaa iska xifdi laba shan iyo toban kun oo bayd waa inaad xifdiso haddaadan xifdinina oo carabiya ah maya labaatan iyo laba kun oo bayd baan ujeedaa labaatan iyo laba kun oo bayd ilaa shan iyo labaatan kun haddaadan xifdisanayna waa inaad shibhul xifdi tahay warka ma fahamtay birta calashood maskax buu ilaahay ku siiyey caqli buu ilaahay ku siiyey indhaad leedahay dhagaad leedahay waxaad saa u aragtaaba cagta maride maxaad ka fiirinaysaa wuxuu yidhi reerka aywaayaysa inu arkaynaa taleefon baan wadanaa wuxuu yidhi fa tiibi tahdiina ila alxilali kulaha war ninku la yaab badanaa sheekhu tuqraan muxuu leey fa tiibi kankamka iyo udgoonka gabdhaha reerka jooga ka soo udgaya ayaa tahdiinaana hanuunin kulaha ila alxilali meesha ay degan yihiin <laughs> iyo deegaanka iyo makacdada iyo beesha iyo reerka iyo beelbale beesha meeshay degan tahay yaa maxay nageynayaa uunsiga kasoo kamgaba <laughs> injineer kadar ku yeelanayo waayahay yahay falxibu ay ilmaxbuubatu taan jecleen weeye xaydu meel ayay ahaatay alcidaa cadowgu jooga wal usdu libaaxyadiina raabidatun waa kuwa oo kuudkuududa weeye xowla alkinaasi deerad iyo geran nuugta iyo cawshay baryacda meelahay fadhiisan jireen agteeda ayay kuudkuududaan lahaa waxaa u sugnaaday usuudaa lasoo soo sheegay meesha kuudkuududa haabun hawd bay leeyihiin oo min alasali hawd dhan iyo bakhaaro dhanoo waxay leeyihin min alasali war maaha na na'umma waan u qasdaynaa naashiyatan gabdhaha yaryarka ee fataadka ee hadanaasaa kuuskusanaya yarna xaafadaha joogaan soo qafaalanayna biljizci meesha jizci la yidhaha filjizci ku sugan waa dohda iyo toga meesha reerka reerku moogtahay si aysan dabaysha iyo dhaxanta ugu dhicin meelaha wuxuu degaa dhambace hoose megadka soomaha yar gosha ah gosha jizcigu marka waa mucdaf baa la yidhahdayo mucdaf waa meesha togu maarta maaragtay buurta hoose ku yaal biljizci filjizci ku sugan toga dhexdiisa ku sugan marka ayadaha wey qad suqiyat waa la waraabiyey haddaan kuusii sheegin nishaaluhaa nimankaas sayfahooda waxaa la waraabiyey buuhi markii la tumayey bimiyaahilgunji gabdhaha yaryarkaa buuhi sanqayeertadooda iyo waalkaaxaali iyo indhagordanaantooda ayaa ayaa la dhansiiyey buuri wiilwiilla dhalaa iska xajin kara meeshan af soomaaliya u baahan tahay adag fahm bay u baahanta hunji laa basharun mithlu lxariiri wa mandiqi rakimu lxawaashi laa hura walaa nazru wacaynaani qaala allaahu kuna fakaanata faculaani bilalbaabi maa tafcalu lkhamru horta nawnakeen bui fii dimaam leyl habeenka mugsan soconaynaay kow waxay nageynayaan waa udgoonka gabdhahaasaa halka intuu ka soo tago halkan iyo sanka inaga galo baan raacaynaa buuri sida yaygoo kaleaan urinaynaa iyo libaaxa iyo dhurwaaga ay wax uriyaan falxibbu ay ilmaxbuubatu xaytulcida gabadhaan jeclayna horta cadow baa ku hareeraysan buur meel la iska geli kara maaha walustu libaaxyada raabidatun waa kuwa kuudkuudooda xawla alkinaasi buur waa tashbiih adag oo cajiiba ah. libaaxyada wuxuu ka wadaa rumaaddii reer bani tucal dee gabdhaha ilaalinaysay way kuudkuudaan way yuururaan buur kebla yuurur weligaa maqash xawla alkinaasi kinaaska waxaa la yidhahdaa aljawaari alkunnasi soo maaha meeshay deedeerada iyo garanuugta iyo culibadhiicda goodirka mahaaga biciidka meeshay habeenkii ay saa shafka u dhigtaan bay saa u xaadxaadhaan halkaasay fadhiyaan bui waa reerka dhexdiisa lahaa kaabun min alasali waxay leeyihiin buuhi hawdad dhan fiiri geeda waaweyn bay dusha ka waabayaan markaasay xagganna ka waabayaan markaasaa waxay tiirtiiranayaan warmo warmaa u tiirtiirsan warmahaansi wax u dhawaan karaa ma jiro maalin walba waa meeshay warmaha ku qortaan marka wuxuu yidhi waxay leeyihin hawd dhan oo warma buulal dhan iyo darsooyin dhan oo warma ay leeyihin kaydki u yaalla na'ummu waxaan u qastaynaa naashiyatan gabdho yaryaroo biljizci xaafadaha jizci toggaa qarkiisa ama toggaa dhexdiisa dohda iyo deexda jizciga waxaa la yidhaha asalaan dohda iyo deex waa isku mid wey doh wey dohda ku jira qad suqiyat waa la waraabiyey ui nisaaluha nimanka seefahooda ma kuu sheegaa bui seefahoodana bimiyaahi lgunji allahu akbar unjiga mataqaanaan unjiga waxaa la yidhahdaa gabadha yartaa marka maaragtay saa intii loo yar la yar xodxoday ay leedahay codka ka baxaa qunjil gordo gordo gordo lama taqaana gabadha afka madow ee indhaha gordan baa layidhaha indhagordan indhagordan daylo <laughs> indha kuulan indha kuulan nafsi lfidawli taqri raqama bsamaho wazanahu shanabun nahika shanabin yaftaru can luluin radbin wacan baladin wacana qaaxe waan dalce waan xababi xariiri sa'altu xiina zaalan dadubuq qani wayda ciisa micaadi abal khabar fazaxzacat shafaqan khashaasana qamarin wasaaqadat luluhan min khatami cadiri allah saaxib aladib fasirna kan binaanaga fi dimaami leyli habeenka mugdigiisa muctasiban xaalana kuwa yacnii waxaa weeye qarda jeexaya fanafxatu tiibi uduga faxfaxiisiyo soo hilaaciisiyo fadhfadhiisa iyo waxa weeye a hee daadinaa wayna hanuunina ila lxilali reeruhu meelahay degan yihiin iyo beesha makacdada meeshay degan tahay xilal waa beesha wey faalxibaaya almaxbuubatu xayduulcidaa cadowga meeshiisay ku sugan tahay walusdu libaaxiy walxaal alusdu libaaxiyadiina raabidatun ay kuudkuudana fadhiyaan xawla alkinaasi yacnihii garanuugta fadhigeeda iyo makaanu jooged iyo makaanu makaanu makaanu tacarasi makaanu makaanu tacarasigeeda laha waxaa u sugnaaday asadyada iyo raggaa ilaalinaya haabun hawdad dhan oo min alasali warma meel dhan waxay leeyihin bur meel la geliya warmaha jirta mugta cidda taabatana hadhow way ka way garaacayaan way dilayaan meeshaasay ku tirtirayaan geed weyn oo yaqaanaan bay saa ugu tirinayaan markaasay saa ugu xidhayaan raar baa layidhi nauma waan u qasdaynaa naashiyatan gabadha gabdha yaryar biljazci ay bilwaadi waadiga ku sugan dohda iyo deexda ku sugan qad suqiyat waa la waraabiyey nisaaluhaa warmo seefahoodana waxaa la waraabiyey bimiyaahi lunji gabadha yartaa ya iyo maaragtay takasurulqawlkeeda wa takasurficligeeda markay moogtahay fahamkaa la rabaa takasurulqawl walficli waxaa la yidhahdaa marka qofka saa inta loo taabto gaantayani ficilka iyo walkaxali iyo weliba warbaalka wuxuu ku fiican yahayba ya waxyaala waxaa jira af soomaaliya aan lagu sheegi karino laakiin eh, ficil ahaan lagu sheegi karo soo maa hunjiga car wadaadso horta wadaadada soomaalida eh, inta badan wax akriya af somalia waa ku adagi kulli af soomaaliga waaba ilaa man raxim mooyaane ku adag cumar faaruuq aan ahay cumar faaruuq aan waa runtii shee cumar faaruuq aan waa yahay waa ku adag yahay bimiyaahi lqunji walkaxali sidoo kale wuxuu idhi bahallaha day seefaha hortooda waxay mariyeen buu idhi khad bay daabka u mariyeen daabka way u indhakuuleenba ah, markaasaad moodaysaa gabadh indhagordan ama gabadh af madow baad moodaysaa markaa ayadaa wey halkaa inoo joogaado bila towfiiq wasal wa cashirkeenni labaad soomahin cashirkeenii labaad weeye